arooriyey waa taqriiban kow laba saddex afar shan lix todoba sideed sagaal toban xadiid ayaa halkan baabka ah hoostiisa imaanayso tobankan xadiidna intooda badan macaani ahaan amaba lafdi ahaanba waa isleeyihiin saxaabada warisayna cabdullaahi bn mascuud radia allaahu tacaala canhu wa ardaah ayaa asal u ah weeyaan isaga waa tashahudu cabdillaahi bn mascuud qeybtan koobaad waa taxyaadka cabdullahi bn mascuud uu habka uu soo arooriyey cibaaraad yaryaroo kala bedelan ayaa ku jira waxaa kaloo kala duwan ruwaaddana waa kala duwan yihiin laakiin macno ahaan iyo lafdi ahaan iyo xataa raawiga saxaabiga intaba inta tobanka xadiid ee way isleeyihiin weeyaan waxaa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala ruwaad kale uu jaabir ka mid yahay cabdullaahi bn cabaas uu ka mid yahay radia allahu tacaala canhuma ay ka mid yihiin oo iyagana siiqo kale noola amaba sheegi doonaan isdiidmana meesha kuma jirto oo intaba waa isleeyihiin oo kalama duuna weeyaan marka tobankan xadiido soo socota marka inaan dul istaagno oon mid walba goori dul istaagno muhiim ma ahan maxaa yeelay macaanidii iyo alfaaddii waa isleeyihiin waa inaan raggi un dul marno kadibna iyadana si sariic oo deg deg ah aan ku marno in sha allahu tabaaraka watacaala ilaa aan ka gaarna xadiidka abu muusa alashcari ilaa mxuu cabdullahi bin cabaas ee dambe ee nawcun aakhara min atashahud aan ka gaarno waa sidaa midda kale imaamku wuxuu yidhi kayfa atashahud اlأwalu ataxiyaadka koobaad habkee loo ataxiyaadsadaa waxaa la mid atashahud الثaani waa lamid kama duuna waxaad ugu duwan yahay haba yaraatee lama arka ziyaadada gadaal ka raaci doonto ayaa muxua ugu duwan yahay xagga lafdiga alfaadda marka la yidhahdo ataxiyaadka koobaad iyo ataxiyaadka dambe aad uma kala duuna waa isleeyihiin sidaa weeyaan laakiin kaas waxyaaba aad la dheeriya ayaa noo imaan doona in sha allahu tabaaraka watacaala kayfa tashahud اlأwl wataxaadka koowaad siduu ayuu baabkan u baabiya weeyaan ilaah waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u naxariisto eh, sheekheenna sheekh cali eh, guura oo culimmada eh, soomaaliyeed gaar ahaan north eastern gaarisa magaalada gaarisa saldhigiisa uu ahaa dacwadana wax badan oo badan runtii ka soo geystay kuna gaboobay una taagnaay ilaa uu ka geeriyoodana wacdiga iyo muxaadaraadka iyo waxbaritaanka iyo abaabulka dacwo iyo diintan u danqashadii dadkeedaba u taagnaay calayh raxmat ullah nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in diinta aakhiro zamanka ay nuqsaami doonto yuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam nuqsaankaasna uusan ku dhici doonin diinta in qalbiga dadka laga bixiyo oo laga qaado culimmadii oo qur-aankii iyo axaadiistii iyo fiqigii laga saaro ma ahan laakiin cilmigii waxaa lagu qiblooda ayuu nabiga cadayna sal allah alay slam biqabdi alculamaa culimmada geerida ay geeriyoonaan iyo dhimashadooda ayaa cilmiga lagu qiblooda ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam sheekha allahu naxariisto kollaygu waxaan soo xasuustay qowlkii alimaam axmed ibnu xambal caleyh raxmatullah ullah qolyihii ahlubidaca ahaa inuu ku yidhi baynanaa wa baynakum lmaqaabir annaga iyo adinka waxaa noo ballana qubuurta marka annaga aan dhimanno janaazadanaga si loo imaan doono iyo adinka markaad dhimataan ahlubidaca ah janaazadiinna cidda imaan doonta intay noqon doonta halkaas ayaa noo ballan ayuu yidhi caleyh raxmatullah waxaan kala jeeda marka sheekha koley waad arkayseen social media waad ka aragteen inta bashar ah ama khalqi a ah iskugu imaaday janaazadiisa in sha allahu tabaaraka wa tacala waxaan rajaynaynaa inuu ka mid noqdo min aladiina qaala allahu fiihim min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadiru wamaa badaluu tabdiilan sanadka aan soo marnay kun afar boqol iyo kow iyo afartanka jir nabigeena sal s slam ilaa boqol iyo afartan caalim ayaa geeriyootay oo mid walba kan kale ka daran mushkiladda marka taalla waxay tahay booskii ninkan caalimka u baneeyey yaa galay wa in caalim baa booskan ka baxay u geeriyooday konton sano lixdan sano toddobaatan sano ayuu diintan dadka inuu bara inuu ta'liif sameeyo inuu dadka dacwada gaarsiiyo iyuu u taagnaa khibroo dhan ayaa ku aruurtay ummado ayaa ka aflaxeen laakiin markii aad geeriyoodood booskii aad baneey cidda maanta buuxinaysa waa ke gaarisa waa magaalada labaad ee muslimiinta kenya marka magaalo ay gooni u leeyihiin ay noqoto waa magaalada labaad ugu ballarka weyn ama ugu dadka badan magaalada koobaad waa mombaasa magaalada mambaasana sidoo kale laba usbuuc ka hore nin caalimahoo daaci ah oo runtii kenya iyo north eastern eh, kenya iyo east africa iyo xataa caalam alislaami aad looga yaqaano ayaa isna ku geeriyooday waa sheekh axmed maxamed musalem caleyh raxmat ullah oo runtii shiicada iyo bidacda iyo waxyaabahaas iyo ninkii hortaagnaa ahaa isna saan oo kale sheekh cali guur wuxuu ka horrayy laba toddobaad yacnii runtii waxaa duma tiirar culus iyo waxaa dumahaaya dhismayaal aad u culus oo diintan ay ku taagnayd oo dacwadan hayay ayaa dumi hayaan booskoodina cid soo buuxinaysa kolley baa runtii sidii la rabay ma muuqata laakiin ilaahay wuxuu kafaalo qaaday subxaana wa tacala ballan qaaday inuu diintiis u gargaaro walaa yansuranna allaahu diinahu ilaahay diintiis uu gargaaraya subxaana wa tacaala amaba annaga gacanteenna ha gargaaro ama cid kale ha uu gargaare eh in sha allahu tabaaraka wa tacala labada sheekhna ilahi waxaan ugu baryayna subxana wa tacaala inuu la kulmiyo nabigoodii calayhi salatu slam diintiisii dacwadiisii iyo sunnadiisi ay u taagnaayeen firdowsna allan ilahi subxana wa tacala uu geeyo dembigoodana uu dhaafo annagana wax ka khayr badan ilahi subxana wa tacala u ayaga noogu bedelo annagana galaashood uusan nafidnaynin xadiidka kun boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay raxmat lla akhbarana yacquub ibn ibrahim adawraqi wahiqa qaala can ashjaci ashjacigan waxaa weeye cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan waa hiqatu ma'muun can sufyaan alimaam athawri weeyaan can abi isxaaq isabiici wa hiqaة caabid mukir laakinahu اkhtalطa fii aakhirihi wayudlis can aswad ibn yaziid الnakhaci waa faqiihi hiqada ahaa can cabdillahi bn mascuudin wuxuu ka wariyey radia allahu taala anu arda cabdullahi bn mascuud waa taqaanaano waa alhudali qaala wuxuu yidhi callamanaa waxaana baray rasuula rasulka al sal slm wuxuuna baray an naquula inaan dhahno idaa jalasnaa haddii aan fadhiisanno fi rakcatayn labada rakca attaxiyaatu lilah attaxiyaatu salaamyaalo u qalma alla subxaana wa tacaala lilaahi alla weynay u sugnaatay waasalawaatu salaadyaala iyo waayibaatu wanaagyaala alla u sugnaatay weyaan ay lilaahi weyaan alla u sugnaatay assalaamu nabadgelye calayka dushaad ha ahaato ayuha nebiyu nabigaanu waraxmat ullaahi naxariista alleh iyo barakaatu barakooyinkiisa assalaamu nabadgelye calayna dushanaga allaha yeelay wacalaa cibaadillahi addoomaha alleh korkooda asaalixiin ay susuuban ashhadu waxaan aqaatika an laa ilaaha ilaa xawla wacabud inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa anna muxameda nebi moxameda cabduhu alla addoonkiisuna wa rasuuluhu adeegiis yahay saas ayaan markhaati ahay ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam xilligiisii inaan dhahno ayuuna baray ayuu leeyahay cbdullahi mascuud radia allahu taala arda kelimadan attaxiyaatu la yidhaahdo waa taxiya salaam lagu salaamo ama ammaan lagu ammaano rabbigan subxaana wa tacaala waxaa jiri jirtay boqorada boqor walba halkudhig lagu salaamo oo gooni uu leeyahay jiri jirtay marka ilaahayna waa melik almuluuk boqoroo dhan boqorkiis weeyaan soo sidaa maaha marka wax alla wixii salaamahood alla subxaana wa tacaala mudnaay oo dhan isagaa iskala maxaa marka tii muluugta boqorto boqorada lagu salaami jir loogu salaami waaye inta boqor kasta salaamta lagu salaamo ilaahay mid u qalanta waa la waayey subxaana wa tacaala siay muasiriinta leeyihiin amaba shuraxda ay leeyihiin mid u qalanto waxay dhihi jireen yaa man cumruhu caشharaةa aلاaf sana saasaa lagu salaama mid cumrigiiska midkood toban kun oo sana uu yahay mid lagu salaami yaعni mid walba waxbaa lagu salaami marka salaamyahaas oo dhan oo ayaga qof kaloo lagu salaaman lama arko ya ma jiro qof kaloo saa lagu salaama marka rabbigan subxaana wa tacaala salaamoo dhan iyo cadamoo dhan inuu asaga leeyahy rabbigan subxaana wa tacaala ayaa ereygaas lagu jamciya attaxiyaatu wax alle wix salaamaho alla u qalmo asaga ayaa iskale rabbigan subxaana wa tacaala sidaa weeyaan marka wix halkan ka dambeeya waxaa weeya waa inaan durdurinno marka wax kaloo la sharxa meesha u badan kama muuqdaan ataxiyaadkan koobaadna waa taqaanaanoo waajibaadka wuxuu ka mid yahay salaaduu ka mid yahay qofka haddii uu ka istaago ood marba ka kaca inuu kusoo noqdo miya lama ogola salaada kaaga buri iska ilaali haddii subxaan allah lagu yihahdo adoo imaama adoo ka itaaga taxiyaadka maxaa koobaad oo taagan soo noqota salaadaadii tii muslimiinta ku ciyaartay marka qodob waa qodobkaas qodobka labaad ataxiyaadkaas isaga ah qofka hadduu uu ka tago waxaa weeyaan waxaa kaga filan sujuud asahwiya kaga filan sujuud sahwi ayaa kaga filan weyaan laakiin ataxiyaadka dambe arkaanta salaada ayuu ka mid yahay isaga sinaba looguma tegi karo sidoo kale salaada fajar hal atixiyatun bay leeda ayadna keeda ayada waa rukni weeyaan marka sidaa ha loo ogaado xadiid kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih mat akhbarana moxamed ibn muhana alcanazi wa iqat habt xaafid qaala xadaثana moxamed ibnu jacfar gundar weeyaan wa iqat صaxiixu اkitaab qaala xadaثana shucba ibn اxajaaj waa imaamkii qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay abaa isxaaq isabici waxaa weeyaan haddaan soo marnay yuxadid isagoo ka warrama can abilaxwas abulaxwas ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan waa cawf ibn malik ibn nadla markuu halkan jooga abilaxwas kale wuu jiraa ma taqaanaa salaam ibn sulaym isku martaba maaha salam ibn sulaym wuxuu xoogaa dhanka alimaam nasaa xoogaa xagguu jiraa ninkan xagguu jooga ninkan waxaa weeyaan waa taabici kabiir weliba weyn salaam ibn sulaymna waa agga xagguu jiraa marka sida awgeed waxaa weeyaan isma lahan weeyaan yaan iskaga kaldamin laakiin labada waxay ka siman yihiin inay laba nino iqa yihiin cawf ibnu malik ibnu nadla ayaa la yihahda cawf ibnu malik ibnu nadla waa iqa can cabdillahi bn mascuudin radia allahu tacala canhu arda cbdillahi bn mascuud qaala wuxu yidhi cbdillahi bn mascuud kunnaa waxaan ahnay laa nadri kuwa aanan ogeyn maa naquulu waxaan dhahna fii kulli rakcatayni markii laba rakca kasta aan tukanna wax aan dhahno ama aan alla ku barina ama aan dikri aan la imaadna aqoon umaanaan lahayn hayra an nusabixa inaan tasbiixsanno waxaanan ka ahayn aw nukabira allah akbar anahna waxaanan ka ahayn aw naxmada rabbana rabbigana aan ku mahadin waxaan ka ahayn intaas maan naqaani wax kale maan aqoonin wa anna muxameda nebi moxamed sala allahu calayhi wali wasalam cullima waxaa la baray sala allahu calayhi wali wasalam fawaatixa alkhayri khayrka furiyaalkiisa ayaa nabiga la baray sala allahu alay slam iyo wa khawaatimahu khayrka meesha lagu gebagabeeya nabiga waa la baray sala allahu alay wasalam ya fawaatix alkhayr wa khawaatima alkhayr ayaa nabi maxamed furiyahooda gacanta loo geliy sala allahu calayh wali slm oo la baray faqaala kadib nabigan wuuu yidhi intaas wuxuu ku ammaanaya nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wa insaa lagu ammaan nabigeena i ka badan ayuu mudan yahay sala allahu calayhi waali wasalam faqala wuxuu yidhi idaa qacadtum haddii aad fadhiisataan fii kulli ragcatayni laba ragco kaste faquuluu waxaad tidhahdaan attaxiyaatu wanaagyaala iyo salaamyaala lilah alweyne u sugnaatay iyo wasalawaatu salaadyaala iyo waayibaatu wanaagyaala lilah alweyne u sugnaatay weeyaan assalaamu nabadgelye calayka korkaada ha ahaato ayuha nebiyu nabiganu iyo waraxmat ullahi naxariista wabarakaatu barakooyinkiisa asalaamu nabadgelya calayna dusha ha ahaato wacalaa cibaadillahi adoomaha alla korkooda asaalixiin ee susuman ashhadu waxaan marqaatika an laa ilaha illa xal cabud inaysun illa allah alla weyne mooyane wa ashhadu waxaan marqaatika ahe anna ah. muxamadan nebi muxamedna cabduhu alla addoonka inu rasuulu rasuulkiisa inuu yahay haahay kadibna muxuu ku xijiyey oon xadiidka hore ku jirin walyatakhayar ha doorta axadukum midkiin min adducaai ducada acjaba huu ilayh kan looga cajab badan yahay oo loogu jaceyl badan yahay ha doorta ducada weyaan allabaryada falyadcu llaaha walykhtar ha doorta axadukum midkiin min adducaai ducada acajabahu ilayhi kan looga kala badan yahay ha doorta ama ugu jacayl badan yahay qofka falyadcu llaha caza wajal alweyne kadibna ha ku baryo saas ayuu nabigeenna amarku bixina sal sl marka xadidka hor iyo xadidkan farqi u dhexeeyo culima waana muxamada sala allahu alيh waslem waxaa ka horey kunaa laa nadri cibaaraadkaas qiimaha badan oo cabdullahi bn mascuud radi allahu taa ardaahu uu ka hormariyey iyo qowlka nabigeena sal اla slm walyatakhayar axadukum min adducaa'i acjabahu ilay falyadcu llaha caza wajal farqigu udhexey waad arkaysaan qaybahaas ayaa ka mid a ah weeyaan xadiid kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat abarna qutayb bn saciid qaala xadana laakiin waxaa kala duwan intaba waxaa kala duwan ruwaaddi way kala duwan yihiin ruwaaddi way kala duwan yihiin akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaana cabthar cabthar cabtharun soo ma ibn اlqaasim الzabidi waa iqa can ilacmash sulaymaan ibn mihraan alkaahili soo ma alkuufi waa iqatun habtun yudlis can abi isxaaq الsabiici waa imaamkii can abi alaxwas abilaxwas haddaan soo marnay waa cawf ibn malik ibn nadla waa iqa can cabdillahi bn mascuud wuxuu ka wari radi allahu tacaala canhu arda qala cbdillah bn mascuud callamana wuxuuna baray rasul rasulka sal slm atashahuda ataxiyaadka fi salaati ayuuna baray iyo wاtashahuda iyo tashahudka fi xaajati marka khudbaة اxaajana wuuna baray ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh wanastaغfiruh cinda اbukhaari waana u tegi doonaa in allahu tabaaraka watacala fi maxaliha gadaalna ugu tegi doona haduu ilahay qadaro subxana wa tacala calamana wuxuuna bar rasul rasulka sal sl atashahuda ataxiyaatsiga fi salaat aan ku ataxiyaadsano iyo watashahuda inaan tawxiidsano fi lxaajati khudbat اlxaajada amaba dikriga aan la imaadno ayuu nabigeena baray sal slm faama atashahudu ataxiyaadsiga miya fi salaati aan ku atixiyaadsano wuu ka booday marka atashahud fi lxaaja meeshaan kuma sheegin gadaal ku sheegi doona insha allah faama atashahudu ataxiyaadsiga fi salaati aan ku atixiyaadsano ataxiyaatu lilaahi wالصalawaat wالطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu wraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعalى cibaad اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wujudan marka meeshaan maxaa dheeri ah wالtashahuda callamanaa rasuulu اllahi salى اlah alay slm atashahuda fi الصalaati wالtashahuda fi اlxaaja intaas ayadna waa dheeri xadiidka boqol iyo kun iyo boqol iyo شhan iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas abarna isxaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey weyaan qala xadaثna yaxya ibn aadam wahuwa ibn aadam faadil iqaة xaafiظ qaala samictu sufyaan athawri yatashahadu isagoo atixiyaadsani bihada arrinkan kan waa tii haddaan soo marnay fi lmaktuubati salaada faradka ah iyo wataawuc kalama duwna salaad sunno ah iyo salaad farada labadaba atixiyaadka lagu atixiyaadsada kan weeyaan wayaquul wuxuu dhihi jiray ninka la yihah sufyaan athawri xadaثna abu isxaaq الsabici can abi laxwas waxaa weeyaan cawf ibnu malik ibn nadla can cabdillahi bn mascuudin can nebi sal slm nabiga ayuu ka warin jiray waa ariiq ariiqa labaadna wa xadaanaa waxaa noo warramay mansuur ibn muctamir ayaa noo warramay waa iqa wa xamaad ibnu zayd ibnu dirham waa iqatan habt xuja can abi waa'il maxaa weeyaan shaqiiq ibnu slma iqatun muadrabun mukhadram weeyaan can cabdillahi bn mascuudin can nebi nabig wuxu ka hor sal slm xadiidkii noo soo hormaray ama lafdigii noo soo hormaray waa laba ariiq ayaa kii hore laga dabageeyey xadiid kun boqol iyo lix iyo lixdanaad xadiid saxiix weeyaan qaala imam nasai alي ramat la abarna axmed ibn camr ibn sarx waa iqa qaala xadaana ibn wahb cabdullah ibn wahb waa iqat faqih qaala akhbaranii camar ibn xaari wa xaafida iqat faqiihu waa ree ansaareed hhy ana zayd ibna abi unaysa zayd ibna abi unaysa aljazariy xadaa wuxuu u warramay ana abaa isxaaq asabiici xadaa wuxuu u warramay can asad wuxuu ugu sheegay waa calqama labadaba waa labanoo iqaahoo fuqaha ah can cabdilaahi ibn mascuud waxay ka wariyeen labadooda qaala inuu yihi cbdillahi bn mascuud kunaa waxaan ehenay maca rasuulilah yaala jirna sal slm laa naclamu shay-an wax maanan ogeyn aqoon ma lahayn weeyaan yaa allahu akbar annaga lafteenna ikhwaani bal adinka dib u xasuusta ya maraana fogeyn saan ahenay wallaahu akhrajakum min buطuuni ummahaatikum wallaahu akhrajakum min buطuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafida lacalakum tashkuruun yacni ilaahay subxaana wa tacaala dad badan oo isku da-ana maanta ya ayaanan qaaluu balaa bilugatina aanan aqoonin qaaluu balaa waxba kama yaqaanaan soo ma jiraan ya oo maanta laa xadiid iyo walaa qur'aan iyo walaa abadan yacni markii xaramka la tago ayaad aada u garanaysaa fadliga ilaahay uu ummaddan soomaaliyeed siiyey qaaraadka ummadda ka imaana dhammaantood waxaa weeyaan in salaada la suga aadaanka aqimitaanka labaatan daqiiqo udhexayso inta ayada ah ninka soomaaliya kitaabka qur furaya ama waayeel ha noqdo ama mid dayar ha noqdo mid midkood dee tusbax iska wardina waad arkaysaa laakiin inta badan boqol kiiba sagaashan ka badan kitaabkay kala furaa markaasay saas xaaddaa la akhrin saasay u dudinayaan marka loo fiiriyo kuwan kale eshiya ama ha ka imaadena amaba africa ka imaadena amaba carab ha noqdena ama cajam ha noqdena halkaasay wada hurdoonayaan muxuu ahaa kan ugu fiicana indhaha kalahayo tusbax saas ka siidi intooda badan meeshaas wada hurdayaan xaqiiqada noocaas wa yani abadan waxaa weeyaan waxba ma jiraan waa nicamta ilahay u nasay wa tacaala annaga khaasatan alabata cilmiga ah wa kulnaa alabata cilmin muxuu ahaa alabata cilmigana fadliga ilahay una siiyey bal fiiriya marka cabdillah mascuud wuxuu leeyahay radia allahu tacala canhu ardaa nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam kunaa maca rasuul ayaa la jirna sal slm rasuulkeenna laa naclamu shayan waxba aanaan ogeyn waxba ma naqaano faqaala lana wuxuu noo yihi rasul rasulka sal slm quluu waxaad tidhahdaan fii kulli jalsatin fadhi kasta ood fadhiisataan oo fadhiga ataxiyaadka loo fadhiisto oo labada rakca ee kadib ah aلtaxiyaatu lilaahi wالصalawaatu wالطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy wraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamada cabduhu rasuuluh alfaadan kutubta yar oo faqiga shaaficiga ah oo mukhtasaraadka ah lafdigan ma keenaan waxay keenaan lafdiga cabdullahi bn cabaas radia allahu ta arda noo imaan doona altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah asalaamu calayka ayaa noo imaan doona insha allah tabaraka wa marka waxaa way taxiyaadka cabdullahi bn mascuud iyo taxiyaadka cabdullaahi ibnu cabaas ayaa la yihahdaa labadaas ay ugu mashhuursan marka shaaficiyada mukhtasaraadkooda yaryar waad aragteenoo kaleyba ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilah asalaamu calayka ayuha nebiyu halkaas ayay mareen waayahay waxba dhib oo ku suganna ma haba yaraatee wax dhib oo ku sugan ma lahan weeyaan kun boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid xasanan saxiix weeyaan qaala alimaamu nasai alih akhbarana moxamed ibnu jabalata araafiqiyu araafiqiyu waa saduuq qaala xadaana calaa ibnu hilaal albahili fiihi liin tabardari ama dacfi ayaa ku sugan qaala xadaanaa cubaydullah wahu bnu cumar cubaydullah ibnu cumar ah, cafwan cubaydullahi ibnu camr weyaan wahu ibnu camr alasadi iqaة faqiihu rubama wahim can zayd ibn abi unaysa waa iqaة lahu afraad can xamaad xamaadkan ibnu salma ma ahan xamaad ibnu zaydna ma ahan waa xamaad kale waxaa la yihahda xamaad ibn abi sulaymaan xamaad ibnu abi sulaymaan muslim ibnu muslim alashcari ayaa la yihahdaa muslim alashcari weeyaan waa saduuqun faqiih lahu awhaam saduuqun faqiih lahu awhaam wa rumiya bilirjaa inuu murji yahayna waa lagu yaro sheegay ninka la yihahda xamaad ibn abi sulaymaan ahay can ibraahim ibn yaziid anakhaci ibrahim ibn yaziid anakhaci aad baa u taqaanaa waa iqatun faqiih kaiiru lirsaal can waa ninkii aad taqaaneen cabdulahi bn mascuudi radia allahu tacala anhu arda qala mscuud kunaa waxaan hayneen laa nadri kuwaanan garanaynin ma naquulu waxaan dhahna idaa sallayna gortaan dukanno facallamanaa wuxuuna bar nabiyullahi nabig al sl slm jawaamica alkelimi kelimoo dhan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 waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي mat abaranii cabdiraxmaan bn khaalid الraqiyu waa saduuq qaala xadaثana xaari ibnu caطiya xaari ibnu caطiya الشhaami almisisi saduuq yahim wa kaana min zuhaadi wa kaana min zuhaadi الnaas dadka kuwooda ugu zuhdiga badan oo adduunkan inaan aad laiskugu mashquulinin dhanka ragga lagu yaqaan ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay hy cafwan wa kaana min zuhaadi الnaas can hishaam hishaam adastawai weyaan wa iqatun habtun rumya biاlqadr can xamaad waa ninkan soo min abi sulayman wey alashcari can ibraahim bn yaziid anaqci can alqama can ibn mascuud ala ibn mascuud radi allahu taala arda qal wuxuu yihi kunaa waxaan ehnay idaa salayna haddii salayna haddii aan la tukanna maca rasul rasulka sal sl maciisa naqul waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allah assalaamu cala allah nabadgelyo alla koriisa ha ahaato assalaamu calaa jibriila nabadgelyo jibriil dushiisa ha ahaato assalaamu calaa mikaiila mika-iil dushiisa ha ahaato marka markuu kuleeyahay inaan tasbiix la imaano amaba taxmiid aan la imaano yani wax alla wii carabkooda soo qabto oo khayran ba iska sheegi jireen macnaha saas wa xadiidkan hadda markuu leeyahay waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allah assalaamu alaa ibcalaa jibriil assalaamu calaa mikaa'iil yani waxaa weeyaan carabkooda wixii khayr oo soo qabta ay iska dhihi jireen markuu atiyaad gooni ah oo yaqaaneen ma jirin sidaa weyaan waa iyadna faa'iide kale oo dheeri ah oo riwaayadan ay wadata faqaala rasu rasulka wuxu yih sl slm laa taquulu ha dhihina assalaamu cala allah ha dhihina nabadgelye alla korkiisa hataa dhihina faina allaha alla weyne huwa asalaam isagaaba badbaado iyo nabadgelye ah walaakin waxaa tihahdaan walaakin warka lagu laabay qulu waxaa tihahdaan asmaad allana waxaa ka mid assalaam assalaamu almu'min almuhaymin alcaziiz aljabaar almutakabir asmaad allay ka mid tahay assalaam walaakin warka lagu laabay qulu waxaa tihahdaan attaxiyaatu lilah والصلaوaaت والطيبات السلام عليka أيuهa النبي ورحمة اللahi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللahi الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا الله maxaa ku jira markoo dheeri ah waxdahu laa شharيika lah intaasaa dheeri marka وأشhهadu أنa محamدا cabdه وrasuuله hy xadيiث kun boqol iyo sagaal iyo لحdanaad waa xadيiث صحيixa qala الإمام نسي عليه رحمة الله أخبرنا إسماعيل بن مسعوud الجحdري wa ثقة qala xadثna khالد بن الحارث الهujayمي wa ثقة dbt qala xadثna هiشhاm huwa الdstawائي weyaan الdstawائي بفتح الdال hy وبضمha أيضا عن حmاad حmاadkan waa حmاadkii aan soo marn أبي سليمان weeyaan عن أبي وائل abi waal waxaa weya shaqiiq ibnu slma shaqiiq ibnu slma weeyaan can mascuud cabdillah mascud wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda qal wuxu yhi kunaa waxaan ahnay nusalli kuwa maca rasuulilah baan la tukan jirnay sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabiga ayaan la tukan jirnay calayhi salaatu wasalam xamaadkan shaki iga yar galay lakin waan hubin doonaa insha allahu tabaraka wa tacaala maxamed ibnu zayd ibnu dirham ma mise waa xamaad ibnu eh, abi sulayman hubin doonaa insha allah tabaraka wa tacaala waayahay can abi waa'il shaqiiq ibnu slma weeyaan can ibn mascuud cbdullah mascud wuxuu ka wariyey radi allahu ta arda qala wuxu abdullah mascud kunaa waxaan ahnay nusalli kuwa tukada maca rasulah baan la tukan jirnay sal slm fanaqulu waxaan dhihi jirnay assalaamu calى اllah xadiidkan ku noqdo السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل baan dhihi jirnay فqال رسول ه صل سلم لا تقولوا هذه السلام على الله فإن الله الوين هو السلام ويا ولكن قولوا waxaa tihahdaan التحياaت لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباad الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxay ku kala duwan yihiin waxdahu laa شharيika lah ayaa ka maqan tan dambe xadiid kun boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas alي mt abarna bشhr ibn khaalid alcaskari bishr ibn khaalid alcaskari waa yuqrib qaraa'ib ayuu la imaadaa mararka qaar wax hariiba ah. qaala wuxuu yidhi xadaanaa gundar gundar waa ke waa maxamed ibn jacfar iqatun saxiixu kitaab weeyaan qaala xadaanaa shucba ibn xajaaj albisطaami waa ninkii ahaa aiqat athabt اlxuja alimaam can sulaymaan ibn mihraan alkaahili alacmash weeyaan waa iqatun habtun yudalis ibn muctamir mansuur ibn waa iqatun habt isaga markuu acmaش le yudalis wa kaana laa yudalis ayaa loo raacaya isaga <laughs> ya mansuur المعtamir markii la leeyahay acmaش yudalis isaga waxaa loo raacinaya wa kaana laa yudalis وxamaad alأشcري iبن abi سulayman weyaan wa مغيرة مغيرahan iبن مqسم الضبي الفقيه الأعmى weyaan ثiqة متقن wa kaana yudalis khاaصaة can إبراهيم بن يزيد النqعي yuu ka tadliisan jiray can abi haashim abi haashimkan magii waxaa la yihahdaa yaxya ibnu dinaar waa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 suuragal in halkan lagu sheega abi abu hashimna waa hariibna labada waa noqon karta wallahu aclam xadiidkun boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih ramat akhbarana isxaaq lakin asalaan xadiidka ama qariib ha lagu sheega abu haashim ama lagu sheegin xadiidku waa xadiid saxiix weeyaan taasa unbaa muhim no anaga noo ah xadiid kun boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih ramat akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahweyh weeyaan qaala xadaثana alfadl ibnu dukayn fadl ibnu dukayn waxaan ku sheegnay inuu yahay min kibaari shuyuukh alimam الbukhaari calayhi raxmat اllah wakadalika ayضa calى alfadl ibnu dukayn iqaة min kibaari shuyukh الbukhaari qala xadaثana sayf sayf ibnu sulaymaan almaki weeyaan iqaة habt rumiya biاlqadr qaala samictu mujaahid ibnu jabr mujaahid ibnu jabr jabr almaki waa xirta waweyn oo cabdulahi uu leeyahay ninka la yih abdullahi bn cabaas radia allahu tacaala canhuma waa muqri waa mufasir waa iqa waa imaamu fi اtafsiiri wa imaamu fi اlcilmi intaasoo laqab ayuu isla leeyahay samictu waxaan maqlay mujaahidan mujaahid ibnu jabr yaquul isagoo leh xadaanii waxaa ii warramay abu macmar ninka la yidha abu macmar abu macmar marka kunyadaas markay timaado inta badan waxaa loola jeedaa cabdullaahi ibnu sakhbara alasadi aw ilhamdaani labadaba waa loo tiiriyaa waa iqa qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay cabdulahi ibnu mascuud samictu waxaan maqlay cabdاllahi ibna mascuud radia allahu tacala anhu ardaa yaquul callamanaa waxaana bar rasul rasulka sal sl ayaana balay التشhهd aتحyaaتki كama يucalimuna siduu noo bara الsuuرة suurad oo min الqرآن qرآن ka mid a wakafuhu labadiisa kafuhu calaacashiisana bayna yaday ay ka soo horeyso yaa kafka kollayba fahamka aan fahmay waxaa weeyaan labada markii ataxiyaadka dalala imaadaan calacalahaday gadaal lama mariyo dhinacyan lama mariye horaa la iska soo mariya soo ma sidaasunbaa kolley macnaha ayaa muuqato waxaan soo xasuustay habeen hore habeen ka horrey xalima habeen hore xalay waa de jirin habeen hore waa tii aan soo marnay alburnus aw albaranis waa tii aan soo maraynay mana tacliiqino weli wax meel ma saarin fara'aytuhum xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo kontonaad fara'aytuhum yarfacuuna aydiyahum fi lbaranis yacni marada madaxeeda madaxa saan horay u sheegnay madaxa kala gelina koofiyad ahaanta iyo qeybteeda kale isku dhegan yihiin ayaa burnus loola isticmaala marka wuxuu leeyahay maradaas noocaas oo burnuska iyadoo is wada qabto madaxa bas lama ishaaray maradii o dhanaa burnus laisku yidhahdaa marka maradaas waxaan arkay iyaga oo gacmihii hoos ka gelinayaan dhaxan badan ayaa jirtay maadaama dhaxan ay jirta marka burnuskaas ayaa gacmihii hoos ay ku jiraan marka gacmaha marka la dhaqaajina marka haggey ka dhaqaaqayaan marada hoosteedii ay ka dhaqaaqayaan sidaa weeyaan marka fara'aytu waxaan arkay yarfacuuna aydiyahum gacmahooda ayagoo kor u qaadayaan e fi lbaranisi ay taxta ay fii dakhili baranis maradaas muxuu ahaa koofiyadda iyo isku wada talan hoosteeda ay ayagoo gacmaha kor ugu qaadayaan ayaan arkay weeyaan waa sidaa marka baranista waxaa weeyaan amaba kor u qaadaya markay dhaqaajinaan iyo markay muxuu ahaa qaaditaanka nooc intaan la gaarin xitaa muxuu markii ay dhaqaajinayaan oy u saaranta jilbaha iyo bawdiyaha u saaran tahay marada hoosteeda ay dhaxan darteed waad aragtay annaga go-yaalka hadda marki dhaxanta badanaa jirto go-a marka saa loo saarta gacma hoostaa laga mariya ayadana dhibaato ma lahan haddii ay hawsha timaada oy keenta eh, u keena shayga la yidhaahdo eh, dhaxan iyo wax la ah. waaya wa kafuhu calaa cashri sana bayna yadayhi hortiisa ay nabiga tahay sal alla alay muxuu ahaa eh, wuxuu le nabiga nabg ala slat slam altaxiyaatu lilah wاsalawaat wاayibaat wالsalawaat wالطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعalى cibaad اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah وashhadu ana muxamada cabdu warasuuluh intaas marka waxaan kaga soo baxnay ama nooga idlaaday nooga gabagaboobay cabdullahi bn mascuud radia allahu taala arda ataxiyaadka noocyaha kala duwnaa oo intooda badanna xagga alfaadda intii yaradan soo marnay oo waxaa weyaan waxdahu laa shariika lah hal riwaayo lagu daray laakiin inta kale lafdiga ataxiyaadka u islahaa oo ataxiyaatu lilah wالsalawaatu qaarna waa ula jiray qaarna asalawaatu kaligeeda ahayd aلطayibaatu lilah السلام عليka أيuهa النبي ورحمaة اللahi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللh الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا الله وأشهد أنa محaمدا عبد رasuuله halkaa riwaayo waxa waxdahu laa شhariika la ela jirtay inta kale islahaa laakiin habka uu u soo guuriyey iyo ragga ka soo guuriyey iyo nabigeena habka aad wax u baray oo sida suurada oo kale ah amaba anago waxba aqoonin buu waxna baray alfaadaasoo dhan waxay keenayaan marka cabdullahi bn mascuud hal jeer ma sheegine intuu ku sheegay oo sanadkan uu sheegay oo sanad saddexaad uu sheegay oo labaatan sano kadib uu sheegay waa markii yani riwaayaadka habka loo kala wariyey iyo ragga ka warinay si ay u kala ahaayeen ayaa marka alfaadda inay kala duwanaadaan habka lagu wari ayaa keenay laakiin lafdiga ataxiyaadka nabigeenu ka wariy sal slam waa hal lafdad ujeedaan waxaba yaraatee tagayurah amaba kala duwnaana ma jirto haddii marka kan cabdullahi bin mascuud aad dhab ku tidhaahdo wax dhibaato oo halkaa ka jira lama arko weyaan nawcun aakhara min atashahud nooc kale oo taxiyaadka ayuu baabkan u baab yahay xadid kun boqol iyo labiyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat lla akhbarana cubaydillahi bna saciid abu qudaamata asaraqsi cawa lisugan raaciyey mujadan yacni magaciioo kaamil ah iyo kunyadii iyo nisbadiioo kaamil ah wax loo reebay cawa lama arka ya ninka la yihahda cubaydilah bn saciid abu qudaamat asarksi waxaa weeyaan lafdigan sarksiga sarkhasina waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa ha marka labadaba waa la dhihi karaa imaamu sarkhasi oo muxuu ahaa oo taqaaneen oo taqriiban faqiiha ahaa kitaabkan muxuu ahaa badaa'ic sanaa'ic ninka iskale weeyaan oo fiqiga ah ninka isaga ah inta aad ku jiray ah, kitaabka aad alifaayey toban dhowr sano ayuu ceel ku jiray qiso noocaasaan aad ula yaabayoon oon arkay muxuu ahaa eh, dhex socod social media aad baan ula yaabay shan iyo toban sano <laughs> ayuu ceel ku dhex xabisnaa marka nin baa wuxuu soo dariishad wuxuu ku leeyahay altacliim can bucd yani distance learning oo hadda baryahan eh, meelaha fog laga barana muslimiinta ayagaa u horeeyeen ninkaas marka asraqsi ninka la yidhaahdo oo faqiih ahaa ayaa asaga iyo waxaa isku dhacu leeyahay ninka la yidhaahdo waaligi waaligi ayaa gabar maharsaday si un ku maharsaday marka wuxuu yidhi waxba kama jiraan guurkaada marka ninka xoog badan ayuu ahaa uu qabtay ceel ayuu kudhex xabisay ceel ayuu ku xabisay ceelkaasu shan iyo toban sana ku jiray shan iyo toban sana ayuu ceelkaa ku jiray marka kitaabkaas taqriiban mujaladaadka aadka u badanna oo kutubta loo noqdo oo fii cilmi اlkhilaaf marka fiqiga muqaaranka laga hadla fiqiga muqaaranka ah oo sida hadda tusaalahaan annaga kitaabka la yidhaahdo kitaabka la yidhaahdo muxuu ahaa alimaam الnawowi kitaabkiisa ii sheega ya kitaabka weyn ya almajmuuc majmuuc oo kale amaba kitaabka ibnu qudaama almuqni oo kale iyo kitaabka badaa sanaa waa isleeyihiin waa kutubaha yani madaahibta muqaaranka kaga hadla oo shaaficiyada waxay qabaan maalikiyada waxay qabaan xanafiyada waxay qabaan xanaabilada waxay qabaan kitaabkaas noocaasa xerta intay soo ag muxuu ahaa ceelka agtiisa ay istaagaan ayuu ume u yeerin jiray markaas u meerinaya waa ka qoranaya way qorayaan <laughs> soo ma jeed marka wuxuu ku leeyahay waxaan hadda ninka ad leedihiin eh, atacliim an bucd meel fog ee wax laga barana ninka la yidhaha saraqsi ayaa u horreeyey ay leeyihiin marka eh, kolleyba waa meel walba mogta waa in la yaro gamaysto meel walba in la yaro gacmaysto waxaa kaloo arkaya isna eh, social mediaha khayrkiisa tiro badana shartiisana tiro badana eh, cilmigan brailka maaragtan oo dadka indhoolka ay wax ku bartaan oo qur-aanka kitaabka hataa qur-anka waa lagu qoray nin brail muxuu la yidhaahdo <laughs> ayaa loo tiiriyaa yacni wuxuu ka hadlayaa marka xilli taqriiban inta ayada dhowr boqol oo sano ka hore nin muxuu ahaa eh, raggii salafka ka mid ah oo canugiisa oo indhool ahaa eh, qoraalka iyo akhrinta iyo qur-aanka iyo fiqiga iyo kulli ku wada baray arrinta iyada oo muxuu ahaa u sameeyey alcumuum marka waxaa weeyaan eh, sarkhasi iyo saraksi labadaba ishkaal weyn ma lahan sidaa loo socdo wallahu aclam waa yahay marka cubaydulahi bn abi saciid abu qadaamata sarkhasi Eh, qaala wuxuu yidhi xaddaana waxaa noo warramay yaxya ibnu saciid waa ninka yaxyaas marka ya alqaطaan weeyaan qaala xaddaana hishaam adastawaa'i weeyaan ama dastawaa'i waxaa tidhahdaa qaala xaddaana qataada ibnu dacamad saduus albasri can yunis ibnu jubayr albahili waa iqa can xiطaan cabdillaahi araqaashi waa ana alashcariya ashcarigaas yuula jeeda ma taqaanaa waa abi muusa qala wuxu yh musa ashcari radi allahu ta arda ina rasul rasulka sal slm khaaba uu noo qodbeeyey facalamanaa wuxuuna baray sunatana sunadanaga wabayana lanaa salaatana salaadanaga ayuu noo cadeeyey faqala wuxuu yidhi nabigeena sal اla slm aqiimuu sufufakum war safafkiina toosiya uma intaa kadibna liyaumakum imaam ha idiin noqda axadukum midkiin faidaa kabara allah akbar haduu yihah fakabiru adinkana allah akbar dhaha waidaa qaala haduu yihah waladaaliin hadduu yihahdana faquluu waxaa tiran aamiin dhaha yujibkum allah alla weyne ha idin ajiibe waidaa kabara alimaamu imaamkad allah akbar yihahda waa rakaca u rukuuca fakabiru warkacu arrinkan allah akbar dhaho ona rukuuca kow waidaa faina alimaam imaamka yarkacu rukuuci qabrakum hortiin wa yarfacu qabrakum hortiin madaxay kor u qaadi qaala nabiy laahi nabiga al wuxuu yidhi sal slm hay fatilka bitilka taas taasay udhigantay xadiidkan dabcan waa xadiid hore aan usoo marnay waad ogsoontihiin kow waidaa qaala haduu yidha samica allahu liman xamidu faquluu waxaad tidhahdaan rabbanaa rabbigana walaka alxamdu daha yasmac illaahu lakum allaweyne haydin ajiib haydan maqle fain allaha allaweyne caza wajal qaala wuxuu yidhi ala lisaan nebiy nabigiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam samica allahu liman xamidah ayuu yidhi samica allahu laguu maqlaa wuuna ajiiba liman xamidah qofka mahadiyo uma kadibna idaa kabara alimaamu imamka la kuradu yihahda wasajada u fakabiruu allah ku dhaha wasjuduu adinkana sujuuda fa ina yasjudu sujuuda qowlakum hortiin wayarfacu qowlakum hortiin ayuu madax kor usoo qaadi qaala nabiyulah nabig al wuxu yiri sal l slm fatilka taas bitilka taas taasay u dhigantaa dibu iyo hordhacaas wixii aad inkala hormaray adinkana waad ka daba imaanaysaan waa isu dhigmaan weeyaan faidaa kaana hadduu ahaada cinda alqacda fadhiga agtiisa markuu qofku fadhiisto falyakun ahaada min awali qowli axadikum midkiin qowlkiisa waxa u horreeya ka mid noqdo ama ha ahaado an yaquula inuu yidhaahdo attaxiyaatu aha wanaagyaala iyo salaamyaala aلطayibaatu wanaagyaala aلsalawaatu salaadyaala lilaahi alla weyne ay u sugnaatay mujeedaan yacni meeshaan waxaa jiro in waxaa weeyaan dhammaantii khabarkii gadaal la mariyey khabarkiia gadaal la mariyey khabarkia gadaal la mariyey weyaan السلام عليka أيuهa النبي ورحمة اللahi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللh الصالحين أشهد أن لا إلaهa إلا ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu rasuulu horena maxay ahayd ashhadu an laa ilaaha ila allah aha wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sidaa weeyaan ya sheekh a la soo mariyey bas axsanta nowcun aakhara min atashahud nooc kale oo taxiyaadka ah xadiidkun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaai alيh raxmat ullah akhbarana abulashcad ashcaf abihi axmed ibn miqdaam alcajli albasri weeyaan ninkaas waa saduuqun saaxibu xadiid ducina aw طacanahu abu daawuud fii muru'atihi muru'adiisa ayaa lagu tacniyey culama alla murua maxaa la yidhahda anshaxa axsanta anshaxa weeyaan tusaale ahaan haddii adoo nin culimo ah intaad rooti yar iska marsato intaad marsato cabitaan yarna aad gacanta ku qabsato aad suuqaas marka dhex marto ood iska qararamsato ka warraba doobkiina ood ku xihan yahay iyo culimonimada iyo waxay iskugu kaa taagan yihin muruadasay noqoni wadaadka ma ma khafiifa lihi sooba makaroonihi ma malaha ah madax maray shilimaadka yaraa iska iskaga yaacay waxbaa la dhihi marka waxaan kala jeedaa yacni muru'ada qof walba meeshu lagu nooli anshaxa in la ilaaliyo labiska noqoyaa habka loo hadla noqotayaa hab socodka noqotayaa haddii aad tiraahdo meel baan ka dahsanay mar kastaba halka intaad ka orado haw wadaadkiio sii ordi oo kitaabkiina muxuu ahaa ku wata dhinaca ku wata sii ordi orod tolofka gaar berri adoo ordi waxaa lagu qaadani bal ka warrama haddii aad orod muxuu ahaa exercise qosamayn aad tahay oo qalabkii exerciseki iyo waxyaabii aad wadato meelihii aad joogto waa baab kale moogta laakiin adoo iska caadiya haddii aad muxuu aha maalin walba kitaabkaan gaaraya daw daw daw daw daw <laughs> soo ma noqon karto muruada wa muxuuah udhima waxaa laga yaabaa inay muru'ada waxaa weeyaan eh, wax u dhinta meeshaan aan joogno laakiin meelaha qaarna udhimina laga yaabaa oo arrinta ayada ay caadi tahay marka arrinta muru'ada waxaa weeyaan habdhaqanka iyo anshaxa guud ahaaneed ummadda iyada in la ilaaliyo waa xaalad eh, u baahan marka in tusaale ahaan waxyaabaha muruada marka lagu duri jiro lagu duri karo waxaa ka mid ah eh, ragga culimadana qaar waxaan aqaanaa maqaaxad aan weligeed waxba ka cunin markii ugu darnayd waxay ahayd nin sheekh ah oo sheekh anaga ah xafidahu اllahu nin haddaba ugu joogaa wuuna diintana dadka aad u bara tafsiirka iyo riyaad saalixiinka iyo eh, ayuu noo akriyey weligiis kitaabu habi gacan kuma qaban ninka asaga laakiin waaa waxyaabaha shirkiga oo dhan iyo bidacda oo dhan wuxuu ku tirtirayaa tafsiirka qur-aanka waa usluub cajiiba ah. weligiis kitaab muxuu ahaa shee maxamed ulwahaab iyo weligiis xataa inuu yaqaan ataa umamaynayo hadduu yaqaanana weligiis koley bu nooma dhigin umadna uma dhigin wuxuu samaynayaa tafsiirka qur-aanka kariimka ayuu soo bilaabayaa wuu dhammaynayaa wuu soo bilaabayaa wuu dhammaynayaa wixii shirki ahaa meeshaasuu ku baabiinaya wixii sunnaha halkaas ayuu ku bilayaa waa usluub cajiib ah lidaalika kutubaha sheekh maxamed bin abdiwahaab aleyh raxmat ullah waa kutubo aad u qiimo badan laakiin haddii ay keenayso dadka inay ka cararaan oo dacwadii diintii khayr gaari lahay looga cararayo maxamed bin abdiwahaab kitaabihiisa iska yeelena kitaab qur-aanka mxu ah, wixii ku yeelay kitaabka qur-aanka ay ka buuxaan ayada laftirkeedii waxaad ka eh, eh, nin la yidhaahdo sheekh cabdullaah magaciisa insha allah alqarcawi ha sheekh cabdalla alqarcawi ayaa kitaab waxaa weeyaan hadda asaga uu leeyahay oo laga hadla qisadiisa taarikhdiisa ay soo saareen daaciyat aljunuub ayaa la yidhaha koonfurta sacuudiga ayuu u dhashay halkaas ayuu dacwo badan ka wadi jiray cabdilqarcawi marka raggi indiya loo diray oo dacwo u aaday aalim ardaynimo ayuu ka mid ahaa culamaa hind cilmiga moogtahay xiliyada dambe sallig salligye ayuu lahaa cilmiga ashar markii ay daciiftay oo yacni tawradii ashar waktigii nableon kun iyo siddeed boqol iyo cowdi meelahaas iyo kun iyo siddeed boqol iyo eh, kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo eh, sagaashan iyo sideeddi iyo markay nableon uu soo galay afarta sano u haystay dalka masar nableon waa taqana waa ninka faransiiska ahaa marka xilliga isaga ah wixii ka dambeeyey taqriiban azar waa tii uu iska daciifay markii dee qolyahan shuuciyada iyo qolyahan dee hanti wadaaga iyo belada imaadeenna kabasii daran jamal cabdinaasir xilligiis iyo anwar saadaat iyo tiimkoodii marka markay daciiftay meelo badan ayaa marka noolaa waxaa ka mid ahaa hindi hindiya runtii culamaa alxadiid waddiin loo aadi jiray waxaa meelaha aadka loo aadi jiray ka mid ahayd oo aad u fiicnayd meesha la yidhahdo waxaa weeyaan ardashaam ayaa aad loo aadi jiray marka hindiya culimmada loo diray marka marka iyada maka iyo madiine iyo wax yaroo kooban waa jira lakiin cilmi hadda la sheega runti ma jirin xilliga jaamic alislaamiya lafuri la furay lixdan iyo kun sagaal boqol iyo iyo saddex iyo lixdankan ayadaan filaya markii la furaayey wax culamo ahoo sacuudi joogo dhigaa la waayey culammada caalam islamiga laga soo araruuriyey qaar indiya laga keenay abulxasan nadawi ka mid yahay inkastoo asaga uu ka cudur daartay inuu toos macallin ugu noqdo yacni rag badan qaar waxaa laga soo qaaday eh, muxuu ahaa eh, suuriya laga keenay qaar masra laga keenay eh, wahaa kada qaar indiya laga keenay saasaa loo soo arruuriyey marka xilliga iyada marka indiya culumada loo diri jiray sheekh cabdal qarcawi marka raggii xilligaas la diray oo inay cilmi ka soo bartaan ayuu ka mid ahaa marka ninki uu xadiid ka baranayay khaasatan cilmi xadiid ayaa markuu soo fariista ood kitaabka hadda saan u bilaabayn u bilaabo ayaa wuxuu ku bilaabaya inuu naclado sheekh maxamed cabdilwahaab caley raxmat nacladiis waa inuu ku bilaabo markuu naclado ood si fiican ugu bagto kadib ayuu kitaabkii akrinayaa sheekh cabdalla qarcaawina meeshuu fadhiyaa malaha waxaa lagu yidhi abdilqarca waa wahaabiyo meelahaasu ka imaada miya m saasa ah, ah, muxuu ahaa uu qabaa ma wax kalaa jira allahu aclam kadibna sheekii cilmigiisina uu u baahan yahay axaadiistii inuu ka bartuu rabaa ninkan eh, muslixa ah oo runtii khayr badan ummaddii ilaahi subxana wa tacaala sababtiis ay ku gaareen oo shirki badan iyo dad badan oo gaalnimo ku dhiman lahaa ama shirki ku dhiman lahaana ilahi u ku badbaadiyey lacaynana waa uu dul qaadan waayey markii dambe nin caqli badan ayuu ahaa kitaabkii isaga hadalkaas ka hadla sheekh waxayna ku taallaa kitaabka la yidhahdo yacni eh, daaciyat aljunuub haddii aad muxuuha ah ku dhufataan sheek cabdal waad waad helaysaan kadibna kitaabkii ayuu gerbed ka soo jaray gerbedkan iyo magacan oo dhan iyo waxaan iyo muqadimaadkan dhan ayuu ka wada jaray intan waa ka jaray intan waa ka jaray markay ka soo jareen gerbed kale iska caadiya ayaa la saaray oo wax ku qorna aynay jirin laakiin un ka bilaabana abwaabtii kitaab tawxiid oo taqanin isku bilaabana kadibna sheekha agtiisa oo iska dhigay marka sheekhi meeshuu fadhiisana agtiisa soo ka maqan iska dhigay iska yeela marka sheekh marka kitaabkii saa u yar fiiriyo xilli un kolley markuu kitaab ka baxay kadib miya mise ka hore saas uu yar fiiriyey axaadiis iyo ayado unbuu arkay iska qaatay sheekhi kitaabkii iska qaatay ya ya wuu iska dhaafi doonaa wuu qaatay wuu soo akriyey marka kitaabkii awalkiisa iyo akhirkiisa dhan walbuu ka maray wuu soo akriyey wuu la yaabay axaadiistii ayadihii qur-aanka ahaa shirkiga dadka looga digaay tawxiidkii wixii fawaa'iddii wixuu la yaabay marka sheekhi marka meso horta wuxuu dhahay ilaahay qadarkiisa kitaab nin alifiin aan aqoonin oo adduunka kitaab lamid ah uu yar yahay ayaa wuxuu yidhi ayaan gacanteed ku dhacay ee kitaabkan yaa meesha ku hilmaamay kitaabkan yaa meesha ku hilmaamay waay ku qoranta kitaabka isaga wadaadki marka waxadla waa la waayey kadibna sheekhi cabdal qarcawi si gooni marka sheeka dhagta ugu sheegay wuxuu yihi sheekhu ninka nacladays mataqaanaa ood intaasoo muxuua ah, ugeysanaysa ninkaas waa maxamed bin cabdilwahaab kitaabkan aad sheegayso o ammaanaysana isaga ayaa muxua ah, qoray subxaan allah markaasaa sheekhi oohin buu la fariistay marka ilaahay wuxuu ugu nadray intuu nool yahay majlis kasta ood fadhiisto inuu isaga inuu u duceeyo ku bilaabo markuu ilaahay ammaano subxana watacaala nabigan uu ku saliy sal slm inuu isaga muxuu ahaa ilan mogtahay dhib badan u geystay waxaan kala jeeda marka mararka qaar haddii aad meelo noocaas joogto inaad baabkaasba la imaani tafsiirka qur-aanka kariimka suurat alfaatixa ayaa tawxiidkii ayaad ku sharxaysaa suurat alikhlaas ayaad tawxiid ku sharxaysaa kuwaad xagga iska badhig bukaadi axaadiista nabigeena sal l slam ayaad ku sharxaysaa marka waxaa weeyaan meel walba si u taalla ayaa loola yeelaa haddii marka laakiin kitaabihii xanshacadka intaad la orada meel raggaa ay joogaan dadkaas waxaa sabab ugu noqon inay shirkigaas ku dhintaan oy ku adeegayaan ku adeegaan sabab ugu noqonaysa xikmad xumeedadana keenaysa marka arrimahaas aad iyo aad runtii inaan ugu digtoonaano aad iyo aad ihtimaam loo siiyo waaya xaggeen joogni noocun aakhar min atashahud miya ma garna waayahay ya saddex iy todobaatan sooma ma dhamayn mxuu ahaa todobaatan saddexaad sooma nowcun aakhar min atashahud nooc kale oo taxiyaad ka mid ah xadiid kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay amat la akhbarana abulashcas axmed ibn miqdaam alcajli albasri weeyaan waa saduuqun saaxibu xadiid tucina aw acana abu daawuud fii muru'atihi anshaxiisa ayuu yara taabsiiyey muru'adana waxay geliyaan mataqaana baabulcadaala la geliya la socda an yakuuna cadlan marka muruada aggiisna mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa in mararka qaar haddii meelaha fadhi kudirirka ah nin culimo ah oo fadhi kudirirka fadhi ka warrama martabadiisay noqoni ya sheekh dadku la mid noqonaya lidaalika aalib cilmiga meelahaas oo kale inuu iska ilaaliyo allahuma inuu macruuf fara ama khayr u gaarsiina waa baab kale oo xaalada laakiin aadun fadhi kudirirka lagugu yaqaano mushkilad waa maxaa tiri sheekh a marka alcumuum sheekhi marka sheekada waa ila tagtay sheekhi marka sheekhan waxaan ku keenay weligii kitaabahaas ma qaadanin oo tafsirka wax ka bari jiray sheekhu asra dhiman baasaan wada tagnay markaan baasaan tagnay hotel aan tagnay markaan hotel tagnay wuxuu yidhi hotel maxaad danta jiraysaan guri la dega ma lahan miya marka sheekhi she waxaan ku irday meesha annaga marti aan kuna guryan kuma lihini war dadka aqribada oo magaaladan tuurnaayo seen maqaayad ku muxuu ahaa seen ku deganaayo hotel kadeed toban dhowr beriyaa meesha joognay wadaadka marka dambe waxay qasab noqotay in guri la raadiyo maqaayadna xaaraanay ka tahay bagaajo u dhimana mooyane afka intuu maqaayad u dego muxuu ahaa waxba kama cunaa haddii ay daruuro noqotona waa in adiga aad intaad degto aad soo gado kadibna aad qolkiisi aad ugu geyso marka saasay rag ahaan jireen raggi dhawe xataa ninka asagana sheekh muuse waa faqiih la soc minhaajka iyo irshaadka iyo koru ka hayaa markasaa ula soc waaya wktigaadama ma ma joojina ah, shee xuseen waa omay mota beryahan oo ka maqlay meesha <laughs> waaye noocun akar nooc kaleo min tashahud atexyaad ka mid a waa eh, ninka la yidhaha marka saaxiba xadiid wayaan ninka la yidhaahdo abulashhar axmed ibn miqdaam alcajli albasri oo saduuqun saaxib xadiid طacna abu dawuud fii muru'atihi qaala xadaثana muctamir ibnu sulayman wa iqa qaala samictu abi abiis oo sulaymaan ibnu darkhan الtaymi wa iqaة caabid yuxadiثu ka warramayaan ka maqlay can qataada ibnu dacamata saduuq albصri can abi qalaab wa huwa yunus ibnu jubayr albahili waa iqa haddaan soo marnay can xiطaan waxaa ziyaado ku ah in la sheego kunyadiisii can xiطaan ibni cabdilaahi araqaashi waa iqa anahum iyaga sallow maca abi musa ashcigla tukadeen radia allahu taala arda faqala wuxuu yidhi ina rasul rasulka sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi idaa kaana ina rasu rasulka sl sl qal wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahaado qofka musalliga ah cinda alqacdati fadhiga waa weliba kan dhexda ah ama kan damba ha noqdee falyakun ha ahaada min awali qowli axadikum midkiin qowlkiis kan u horeeya ha ahaado altaxiyaatu lilah alطayibaatu alsalawaatu lilah lilahi laba jehla soo celi maaratan السلام عليka أيuهa النبي ورحمaة اللahi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللh الصالحين أشهد أن لا إلaha إلا الله وحده لا شhريكa لh وأشهد أنa محمدا عبده ورسuله نوع آخر من التشhهد نوع kale تحyaaتka xadيiث kun boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadيiث صحيixa qال الإمام النسائي عليه رحمة أخبرنا qتيبة بن سعيد قال xدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تdرس ninkaas waa تqaanaan waa صدوq يdلس عن سعيد بن جuبير سعيد بن جuبير ثقة ثبت فقيه عن طاوuس بن كيسان waa ثقة عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما qال عبد الله بن عباس كاna وxuu aday رsul رsulka صل سلم يعلمuna midna barأ تشhهد حيaaتka كama يعلمna السورة كama يعلمna القرآن qرآنka siduu noo baro وكان وxu nabigana صل سلم يقول mid yidhaahdo التحيaaت المبaaركaaت الصلaوaaت الطيبaaت لله سفينihii kii ka qornay waa kan soo mujeedaan arkaysaan سلاaم عليka أيuهa النبي سلاaم nabadgelye عalayk korkaadaat أyuha النبي nabigaanow ورحمة اللhi وبaرaكاaته سلاaم nabadgelye عalayna duشhanaga وعلى عباad اللahi الصالحين أشهد أن لا إلaha إلا الله وأشهد أنa محمدا عبده رسuله نوع آخر من التشhهد نوع kale تحyaaتka xadيiث kun boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث ضعيiفa qال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثقة weeyaan qال xدثنا المعتمر بن سليمان ثقة قال xدثنا أيمن وهو ابن ناaبل الحبشي مولى آل أبي بكر ree أبي بكر ayaa xureeyeen waa صدوq yhم run badan laakiin wahmi iyo ismoodsiin ayuu ku dhacaa yaquul isagoo xadaanii abu zubayr muslim ibnu tadrus waxaa weeyaan waa saduuqun yudalis yudalis can jaabir ibni cabdillaah marka cancanadaas inay keentay laga yaabo dacfiga iyo ninkaas la yidhaahdo ayman oo waxaa weeyaan saduuqun yahim ah inay keentay ayaa suuragal wallahu aclam can jaabir bn cabdilah radi allahu taala anma qala wuxu yidhi jabir cabdilah kaana wuxuu aday rasul rasulka sl slm yucallimuna midna bara atashahud ataxiyaadka kamaa yucallimuna suura suurada sida noo baro min quraan qur-aanka ka mid a ah bismi illaahi wabillaah bismi illahi wabilah ayuu ku daray ataxiyaadka wuxuu ka hormariyey bismi illaahi magaca alle wabilah ayuu ka hormariyey التحyaaت لله والصلaوaaت والطيبات السلام عليka أيuهa النبي ورحمaة اللhi وبaرaكاaته السلام علينا وعلى عباad اللh الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنa محمدا عبد رسuله أسأل الله الجنة وأعuuذu باللahi من النار intaasu ku dar أسأل الله alwyn waxaan weydiisanaa الجنةa جنة وأعuudu biالlah alwyn waxaan ka magala min الناar noocaas oo ataxiyaadka u samaysan waa daciif weeyaan baabu takfiif fududayn fi tashahud اlawl atxyaad koobaad in la fududeeyo oon lagu daahin ayuu baabkan ubaabay xadid kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadii daciif asna akhbarana alhaytam ibn ayuub alaqaani waa iqa qaala xadaana ibraahim ibnu sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf waa iqatun xuja takalama tukulama fiihi bilaa qaadix wax dura iyadoon lahayn oo dhaba ah ayaa laga hadlay weyaan laakiin hadalkaas sax maahan qaalu xadaana abi aabihi ay warramay waa sacd ibn ibraahim aabihiis waxaa weeyaan iqaة faadil caabid can abi cubaydata abi cubayda bn cabdilahi bn mascuud waxaa weeyaan abi cubaydadaas magis waa la caamir waa iqa can abihi abihiis cabdulah bn mascud wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu qala wuxu abdullah bn mascuud kaana wuxuu aday rasul rasulka sal l slm fi rakcatayni labada ragcadood labada ragcadood kaanahu waaba isagoo cala radfi dhagxaan aad loo kululeeyey radfiga waa dhagxaanta inta la kululeeyo dhagaxa la kullaynaya aad marka loo qandiciyo la kullay kulayl uu noqdo ayaa caanaha la dhexgeliyaa markaasa caanihii way kuu karsamayaan bedelki caanaha aada dab shido aad taari lahayd ayaa dhagaxa inta la qaado kadibna isagoo aad u kulul ayaa muxuu inta lagu soo qabt lagu qabta aalad qabaday wuxuu noqdoba ayaa caanaha saa loo dhex dhigaa dhagaxa saa u kulul nabiga inuu ku fadhiyo oo kale ayuu u degdegi jiray qultu waxaan idhi xataa yaquuma ilaa ad ka istaaga miya xataa yaquuma ilaa ad ka istaaga miya yani istaagiisa saas deg deg u ahay miyaad ula jeedaa qaala wuxuu yidhi dalika yuriid arrinkaas ayuu doonaya saas ayuu doonaya saas ayuu yihi weyaan marka laakiin xadiidka asal ahaan waa daciif weyaan baabu tarki tashahud alawal atixaad koobaad in laga tagayu baabkan u baab yahay haddii qofkuu ka taga muxuu noqonaya xukunkiisa insha allah halkaas ayn kusoo gabagabayn doonaa xadiidkan inkan ka dambeey kun boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai alh mt abarana yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy البصري وثقة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم وثقة ثبت الحجة عن يحيى يحيى وكي يحيى قاس يا الأنصاري ابن سعيد نقدوية عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن هرمز هرمز الأعرج ويان وثقة ثبت حجة عن ابن بحينة عبد الله بن بحينة وصحابك جهيلك أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم صلى وتكذي فقام وحيستاك في الشفع ترى الرئيس ديرين aladii kaasoo kaana ahaada yuriidu uu doona an yajlisa inuu fariisto fiihi ayuu ka istaagay markuu laba ragca tukaday ayuu ka istaagay famadaa fii salaati salaadiis ayuu iskaga socday xataa idaa kaana goortuu ahaada fii aakhiri salaati salaadiis meesha u dambaysa sajada sajidatayn laba sujuud ayuu sujuuday qabla an yusalima intuusan salaamaqsanin ka hore uma sallama nabiguna u salaamaqsay sala allahu calayhi waali wasalam atahaad koobaad marka hadii laga tago waxaa weeyaan inay kaga filan tahay sujuudu sahwi ayaa laga qaadana xadiidka uusan ahayn rukni arkaanta salaada ka mid ah taxiyad koobaad xadiid kun boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad una dambeeya cashirka insha allahu tabaraka wa tacala waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih mat akhbarana abu daawuud sulayman ibnu sayf aلطa'i wa iqat xaafid qaala xadaثana wahb ibnu jariir ibnu xazim alasdi wa iqa qaala xadaثana shucba ibn xajaaj waa imaamkii yaxya ibn saciid اqaطaan saciid اlansaari cafwan can cabdiraxmaan اlacraj an ibn buxayna cabdillahi ibn buxayna weyaan saxaabiga jahiilka radi allahu tan arda ana nebiya nabigana sal slm salla wuu tukaday fa qaama fi rakcatayni labada ragca ayuu istaagay oo uu ka istaagay fasabaxuu subxaan lah subxan lah ay yihahdeen famada waa iska socda nabigana sal slm haduu subxan lah dhegeyso soo noqon lahaa salaadu ay ka buri lahayd ay buraysaa salaadda weyaan falamaa goortii faraqa min salaati salaadiisa nabigana uu ka baxay sal slm saajada uu sujuuday sajadatayn laba sujuudood uma sallama wuu salaam noqsaday marka taxiyaadkaas koobaad inuusan rukni ahayn ayuu imaamku deliishana caleyh raxmat ullah hada wallahu aclam w sala allah waslm ala cabdi rasul mustafa